بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبطة عشان لها الدين تعالى الحسيني هل كنا وحنو إذن كسو قدبنا تفسير دق دقة وككوبا بقول إيا اللباتن عشر عشر كي وليبنا وحن بارسية هلا ومغره وحنا سوى شيدنا شيخ عثمان علي حسين نسخة أصل كاهي تفسير كنا وحا إسكاله تسجيلات الحسين الإسلامية إلهي وحن كرجيننا إنه الشيخ كأبا المريئية إذكست أو كقايم قادتي hawshan in ay diyaar garayso halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koowaad ee tafsiirka sheekh cuثmaan cali xusein الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سورة الفاتحة أول السورة وهي suuraddu waa makiya waa dhici karta culimada qaarkood inay madaniya ku sheegaan waxaa kaloo suuraddan ay leedahay magacyo kale oo culimada qaarkood ilaa sagaal iyo tobanba ay gaadhsiiyaan marka waxaad u raacan doontaan ambaad ka raajixi doontaan kutubta tafaasiirta ayaa u doonan doontaan u bambixi mayno wax badan oo tafaasiirta culimmadu ay sheegeen wuxuu badnaan doonaa un darsigeenani inaynu isa saaro unamba tarkiibka ayuu u badnaan doonaa sidaa daraaddeed waxaynu ula jeednaa in si dhaqso ah haddii ilaahay inoo qadaro subxaana wa tacaala inaynu iskaga dhamayno habeenkiiba waxaynu akriyi doonaa laba maqle macnaheedu afar habeen baynu akriyeynaa asbuuca taasoo u udhiganta inaynu asbuuci walba akrino jid aa maaragtay kamida ilaahay kitaabkiisa subxaanahu watacaala bism illaahi araxmani araxiim basmalada amba bisinka culimada way isku khilaafsan yihiin ma waxa weeye aayad kamid ah suurad walba ma suuradda faatixada ayuunbay aayad ka mid ah uu yahay suurad walba ma aayadda aayad barkeed mise aayadba ma aha ee waxaa loogu bilaabay uun in suuradaha lagu kala saaro amba lagu kala sooco sidoo kale waxaa la isku khilaafaa yacni marka salaada lagu jiro in la siraysanayo iyo in lala jahrayo bismi illaahi araxmaani araxiim xarafkan jaar ba'da ah waxa uu ku xidhan yahay shay la qadarayo bismi illaah culimada qaar waxay qadarayaan magac bismi illaahi alle magiciisa ayaa ibtidaa'i uu yahay amba ay tahay ku bilaabashadaydu culimada qaarkoodna ficil bay u qadaraan oo waxay yidhaahdaan abda-u waxaan ku bilaabanayaa amba aan ku bilaabayaa bismi illaah alla magiciisa bismi illaah ismigu waa mufrad mudaafo weeye cumuumna waa faa'iideyn karaa aw ibtada'tu waxaan ku bilaabay bismi illaah baad odhan kartaa marka labaduba waa saxiix labadaa macnayooba waa saxiix buu noqonaya saad ficilka qadarto iyo adaad masterka u qadarto labadaba qur-aanka way ku yimaadeen sida bismi illaahi majreeha wa mursaaha amaba abda-u bismi illaahi iqra bismi rabbika aladii khalaq marka waa lagu bilaabi karaa bismi illaah alle magaciisa ayaan ku bilaabanayaa wey amba ayay tahay ku bilaabashadaydu allahna waxaa ka a calam amba waa magac ilaahay magacyadiisa kamida subxaanahu watacaala allaha arraxmaani ah allaha naxariista badan alraxiim naxariista badan ma leh waa laba ismi waana laba sifo labadan ismi oo kasoo jeeda min alraxma alraxmaan waxaa ku jira xeeldheeraansho amba waa lagu fogaaday raxmad ballaadhan oo fidsan buu ilaahay leeyahay subxaana sidaa daraaddeed bay culimada qaarkood ay leeyihiin alraxmaan ayaa ka xeel dheer magaca kale ee alraxiim kaasaa ka xeel dheer bay leeyihiin waayo alraxmaan ilaaha guud ahaan u naxariista ee khalqigiisa oo dhan u naxariista alraxiim ilaaha gaar ahaan ugu naxariista weeye addoommadiisa mu'miniinta ah allaha markaa waa sifo bismi illaahi allihii baad odhanaysaa arraxmaani ah guud ahaan u naxariista allaha alraxiim gaar ahaan ugu naxariista mu'miniinta oo waxay leeyihiin alraxiim ilaahay gaar ba ugu naxariistaa waxaana qur-aanka baa ku sugan wa kaana bilmu'miniina raxiima waa ilaaha mu'miniinta gaar ahaan ugu naxariista wey alxamdu amaan waa asana ashani waxay faa'iideynaysaa istiqraaq ammaan oo dhan ilaahay baa iska leh laakiin bishardi waa mid au ilaahay isku ammaanay waa inay tahay ama rasuulkiisuba uu ku ammaanay ashu istiqraaq bay faa'iideynaysaa marka lagu leeyahay bimacnaa waa ammaan oo dhan alistiqraaq haddii lagu yidhaahdo kullu lafdiga la yidhahdo halkan degi karaa ay kullu lxamdi ammaan oo dhan lilahi alle ayaa iska leh alxamdu ammaan lilah alle ayaa iska iskale subxaanahu watacaala allaha rabbi alcaalamiin caalamka oo dhan rabbigiisa ah marka ilaahay ammaan oo dhan iyo marka ashu waa istiqraaqiya jinsi maaha sida mufasiriinta qaarkood ay tilmaameen oo daliilna waxa u ah ashani liistiqraaq inay tahay allahuma laka alxamdu kulluh ayaa rasuulka ka sugan salawaatu llahi wasalaamu calayh ammaan oo dhan rabbi waa iskale alxamdu ammaan lilaahi alle ayaa iska leh allaha rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa ah ilaaha maamulaya subxaanahu watacaala aan rabbi waxaa la yidhahdaa sayid waa la yidhaahdaa ka arrimaha khalqiga maamulana waa la yidhaahdaa ee wax hagaajiya marka rabbi alcaalamiin caalamka rabbigooda ah ilaahaas ayaa iska leh marka alcaalamiin waa jamcu caalam bifatxi illaah waxaa la yidhahdaa wax kastoo jiroo ilaahay ka soo hara waa jamacaasun buu iskaga yimaadaayo mufrad ma laha cawaalimna waxaa kaloo noqon karaa noocyada makhluuqaadka o dhanna cawaalim baa lagu jamciyaa marka wixii alle ka soo hadho wey wixii ilaahay ka soo hadho ayaa la yidhaahdaa caalam sida waad garanaysaan oo fircawn markuu weydiinayay nabiyullaahi muuse qaala fircawn wamaa rabu alcaalamiin qaala rabu الsamaawaati wاlardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin marka waxay leeyihin caalam waxaa laga soo dillaaciyey amba uu ka soo jeedaa min alcalaama amba min alcalam macnaa waa astaan oo waxay kutusisaa ilaahay subxaanahu watacaala jiritaankiisii wey ilaahaas ayaa ammaan oo dhan iska leh allaha arraxmaani guud ahaan u naxariista alraxiim ilaaha gaar ahaan mu'miniintiisa ugu naxariista allaha ayaa iska iskale subxaanahu watacaala waad ka sii wada sifaynaysaan allaha maaliki yawmi ddiin maalinta abaalmarinta ilaaha mulkiyey ee iska leh maliki haddii la akriyana boqorka maalinta ah wey maaliki yawmi ddiini maalinta abaalmarinta ilaaha iska leh addiin waa aljaza waa abaalmarin maaliki yawmi ddiin abaalmarinta yoomkeeda amba maalinteeda allaha mulkiyey allahaas ayaa ammaan iskale subxaanahu watacaala marka yowma ddiin waynu iska yawmuddiinka waynu iska garanaynaayoo waa maalinta aan cid hadli kartaa iyo cid juuq odhan kartaa midna aanay jirinba wey marka addiinu waa aljaza ainaa lamadiinuun majziyuuna weeye muxaasabuun iyaaka nacbud ay nacbudu waxaanu caabudaynaa uun iyaaka adiga ayuun baanu ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciin ay wa nastaciin waxaanu kaalmo weydiisanaa amba aanu gargaarka ka doonnaa iyaaka adiga uun rabbiyo cibaado waxaa la yidhaahdaa uun sharci ahaan wax kastoo ilaahay uu jecel yahay oo raalli uu ka yahay isaguna uu jideeyey baa la yidhahdaa xasri baa ku jira sidaa daraaddeed bay culimadu yidhaahdeen iyaaka nacbud macmuulkii baa maaragtay mafcuulkan la taqdiimiyey amba la horaysiiyey waxa uu faa'ideynayaa xasri rabbika keliga cibaadada xaqule inuu yahay aayadduba waxay la macno tahay bay culimadu yidhaahdeen laa ilaaha ila allah iyaaka nacbud ay nacbudu iyaak adiga ayuun baanu rabbiyow ku caabudayna wa iyaaka nastaciin ay wa nastaciinu iyaak adiga ayuun baanu kaalmana ku weydiisanayna markaa waa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam maaragtay isticaarada laftigeedu cibaadaday ka mid tahay laakiin cibaadadaa ka caamsano markaasaa cibaadadii la horraysiiyay isticaanada iyo keyrkeedba cibaadadaay hoos gelay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu isu ammaanay aayadda qaybtii hore oo dhan oo marka ilaahay ammaanay macnaha meesha ku jiraa waxa weeye idinkuna waxaad noqotaan kuwo ilaahay ammaana wey ihdina nagu hanuuni asiraada dariiqa almustaqiima toosan aad ka sifaynaysa ihdina nagu hanuuni allow asiraada dariiqa nagu hanuuni almustaqiim toosan ilaahu dariiqaa nagu hanuuni macnaa asiraada waa alislaam ma arkaysa marka lafdigani ihdina ama hidaayadani ilaahay ow nagu sug wey waxay noqotaa laba macnayoba hidaayadu way noqotaayo mar waxaa la yidhahdaa hidaayat lirshaad marna waa hidaayatu tawfiiq weeye ficilkani mararka qaarkood sidiisu ugu tallaaba mafcuulka sida hadda inoo taala ihdina asiraada sidiisuu u gaaray mafcuulkii ma og tahay isagoo xarafka ilaah ku tacadiyaana waa jira fahduuhum ilaa siraadi aljaxiim laamkana wuu ku tacadiyaa alxamdu lilahi aladii hadaana lihada markaa ilaahay oo nagu hanuuni sariiqa dariiqa toosan markaa asiraad fii luqati alcarab waxaa la yidhahdaa dariiqa cad baa la yidhahdaa wax qalloocoo ku jira aanay jirin weyn culimadu waxay leeyihiin asiraad xaasilku wuxuu noqonayaa almutaabacatu lilahi walirasuul nagu hanuuni dariiqa asiraada dariiqa almustaqiima toosan siraada aladiina kuwii dariiqooda ah siraada aladiina kuwii dariiqooda ah waa mufasir dariiqaa horuu tilmaamaya caddaynay siraada aladiina kuwii dariiqooda ah ancamta aada u nicmaysay calayhim ayaga aada u nicmaysay calayhim ayaga aada u nicmaysay waa kuwa ilaahay ku sheegay subxaanahu watacaala fi suurati nisa ma arkaysa maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin ancamta aada u nicmaysay calayh kuwa dariiqooda ilaahay nagu hanuuni kuwaasoo hayri lmaqduubi kuwa hayri lmaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday kayrkooda ah marka calayhim iyo calayhim way kala duwanta oo calayhim ta hore mafcuul weeye ta dambana waa naa'ibulfaacil wey hayri lmaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday kayrkooda ah oo aan kuwa ahayn iyo waladaalliin kuwa lunsanba kayrkooda ah laadani ta'kiidun bay faa'iidaysay ma ogta markaa maqduubi calayhimtu waa yahuud weeye oo shaygii xaq ahaa ee og yihiin bay ka leexdaan daalliintuna maaragtay waa nasaarada weeyaanoo ilaahay jahli bay ku caabudaan waxaa mustaxaba ah qofku markuu akriyayo qiraa'ada waa inagu aragnay salaada aamin inuu yidhaahdo macnaheedu allahuma stajib wey ismu ficil amarkaa weeyaano ilaahay oo baryadayada aqbal bay noqonaysaa bism illaahi araxmaani araxiim suuratu lbaqara waa madaniya weliba qur-aankii awalkii madiine kusoo degay bay kamid tahay aayado kooban mooyaane sida aayaadka ribada oo kale oo qur-aankii awaakhirtii soo degay amaba masalan dee aayaddii kale ku jirta iyaduna xajatu xajatlwidaaci mina kusoo degtay baa jirta wataquu yawman turjacuuna fiihi ila allah aayaddaas oo kale markaa suurat lbaqara macnaa waa suuraddii lagu dhex sheegay baqarada ambasaca qisadii ku saabsanayd madaniya marka lagu leeyahay macnaheedu waxa weeye bacda alhijrati rasuul bay soo degtay waa madani bilaa khilaaf bay culimada qaarkood leeyihin qaarkoodna aayaddaasi ayay ka reebaan aayadka suuraddu waa laba boqol iyo toddoba iyo siddeetan aayadood weyn fadaa'il fara badan bay leedahay waxaad u raacan doontaan kutubta tafsiirka bismi illaahi araxmaani araxiim alif miin allahu aclam bimuraadih halkaasaynu inagu iskaga gaabsanayna waayo waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala uu la gaarka yahay cilmigooda ayay ka mid yihiin xuruuftani marka cilmigeeda waa in alla loo celiyo aan lana fasirin ahlucilmiga cilmiga qaar saasay ku tegeen culimada qaarkood fafasiraa way jiraan laakiin waxaad rumaynaysaa uun inay ilaahay kalaamkiisa ka mid tahay ilaahayna aanu xikmad la-aan ugu hadlina xikmad ay xambaarsan tahay inta badan xuruuftan gaagaaban marka ilaahay suurad uu ku furfurto subxaanahu wa tacaala waxaad arkaysaa wuxuu ku xigsiiyaa ka uu qur-aanka ka warramayo ayaa ilaahay ku xigsiiya waa taxaddi un bay culimada qaarkood ay leeyihin ilaahay qur-aankiisa inagu tusayo sida uu yahay mid mucjisa oon ciidina aanay la iman karin isagoo weliba ka kooban xuruufta ay yaqaanaan suuradaha qaarkood xaraf keliyaa ilaahay ku bilaabay sida saad oo kale ma og tahay baqaaf oo kale nuunka oo kale xamiim laba xaraf saddex xaraf way gaadhay afar shan ma arkaysaay oo sida maaragtay kaaf ha yaa cayn saad oo kale ah marka asalkaba qaabka u heli jirana carabta kalaamkoodu intanun buu ka kooban yahay kalaamka carabiguba xaraf amba laba xaraf amba saddex xaraf amba afar xaraf amba shan xaraf maba jira bay yidhaahdaan kelmad ka badan shan xaraf ay leeyihiin lidalika sidaasi ayaanay haddana una iman karin qur-aankan mid kamida inay la yimaadaan taasi waxay kutusaysaa icjaaska qur-aanka ayaa ilaahay ku cadaynaya amba waa intisaar ma arkaysaa aanay dadku awood ulahaan iyo jin iyo isitoona ina la yimaadaan dalika ay haadaa ayaynu odhanayna dalika kaasi amba kaagaasi amba dalika ka ay haadaa kan alkitaabu kitaabkan laa rayba shaki fiih kitaabkan dhexdiisa kuma sugnaanin dhalika ay haadaka dhalika ay haadaka alkitaabu ah laa rayba fii shaki kuma jiro amba kuma sugnaanin baa ilaha yidhi wa watacaala waxaa shakioo ku sugani ma ahaanin wy huda fiih qadar waxaa ku sugan hudaa hanuun baa ku sugan baa ilaahay leeyihi wa watacaala lilmuttaqiin kuwa muttaqiinta baa uu ugu sugan yahay hanuun wax shakiyo kitaabkan ku jiraana ma jiro weeye alraybu waa ashak iskuma khilaafsano mufasiriintu inuu caynkaas ay tahay mutaqiinta ayaa hanuun ugu sugan yahay baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala aladiina muttaqiintaasu yu'minuuna rumeey bilgayb waxa maqan ee iyaga ka qarsoon bimaa gaaba canhu wax kastoo ilaahay rusushiisu ay u sheegeen ay uga warrameen ayay rumeeyeen aladiina muuminiintaasoo yuuminuuna rumeeya bilgayb qaybka rumaynaya baa ilaahay leeyihi subxaanahu tacaala oo wa yuqiimuuna ooga asalaa salaadana ooga salaadiina ilaaliyo oo sidii ay ahaa jirtay ee rasuulka ilaahay kaga tegay ula yimaada wa mima kii wax ka midana mintan tabciidiya la yidhaahdaayo oo wa yunfiquuna bixiya mima ay bacda maa kii qaarkiina bixiya rasaqnaahum aanu ku arsaaqnayn wixii aanu ku arsaaqnayna qayb kamida ayay bixiyaan amba sakada waajibka ha noqoto amba sadaqad kaleoo tadawuca ha noqotee ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa niman maaragtay bukhala oo gacan adag inaanay ahayna inay bixiyaan wixii ilaahay subxaanahu watacaala ku arsaaqay wax kamida wey waladiina mu'miniintaasoo aynu horaba ugu sii mutaqiintaasoo aynu kusi ka sifayno amba istinaafo aynu ka dhigno waaladiina kuwii buu hanuun u yahay yu'minuuna rumeeya ama rumaynaya bimaa kii unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey waaladiina kuwii buu hanuun u yahay yu'minuuna rumaynaya bimaa ay biladii kii rumaynaya unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey wamaa wa bimaa kiina rumaynaya unzila la dejiyey min qablika adiga hortaa wa bilaakhirati hum yuuqinuun bilaakhira waxa uu ku tacalluqayaa yuuqinuun marka humtaasaa mubtada aho tarkiibku wuxuu noqonayaa sidan oo wahum ayagu yuuqinuuna yiqiinsanaya bilaakhira aakhirana yiqiinsanaya oo si dhaba u rumaysan aakhiro وبالآخرة وهم أيغ يوقنون معنى يقينين أيه بالآخرة آخرنا يقينسني معنى دارت الدنب كواس أيو أيهي حنون بو أيهي إلهي ساسو تلمه سبحانه وتعالى أبو آيات كم كعاتي مركا أفرتا آيادات waxay ku saabsan yihiin nactiga amba sifada ay leeyihiin kuwa mu'miniinta ah laba aayadood oo dambe soo socdaana waxay ka hadli doonaan kaafiriinta dhowr iyo tobanka soo socdaana munaafiqiintay ka hadli doonaan ulaaika tilmaantood maxay ku dhacaysaa waa kuwii hore loo soo sheegay ulaaika kuwa ku sifaysan tilmaamaha lasoo sheegay ulaaika kuwaasi calaa hudan hanuun dushii bay ku sugan yihiin hanuun korkii bay ku sugan yihiin hanuunkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaasi hum ayagunba almuflixuuna kuwii liibaanay ah kuwaasunbaa liibaanayo cid kaloo liibaantay ma jirto iyagaa lagu koobay liibaanidaba xasri baa la geliyey maogta ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ee kufriyay gaalnimada la yimi sawaaun waxaa ku siman calayhim korkooda waxaa ku siman aandartahum u digtaya inaad u digto am lam tundirhum umaa diginaa laa yu'minuun ma rumayn doonaan oo iimaanba lama iman doonaan waa qaar ilaahay subxaanahu watacaala gaalnimo inay ku baxayaan u qadaray wey marka ina aladiina inadani khabar bay u baahan tahay oo laa yuumin jumladaasaa khabarkii dhacaya sawaun calayhim aandartahum am lam tundirhumna jumlo muctarida ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay laa yuminuun saasay noqon laa yu'minuun oo qaar iyaga ka midi ma noqon doonaan kuwa imaan la yimaadabaa alla leeyahy subxaana sawaaun waxaa ku siman oo isku mid ku ah calayhim ayaga dushooda aandartahum inaad udigto udigtaya am lam tundirhum umadigina kuwa maaragtay indaarka digiddu ay wax tarayso maaha inaad u digto iyo inaanad u digini waa isagu mid weey cumlada qa culimada qaarkoodna waxay leeyihiin laa yuuminuun waa jumla mu'akida ta horun bay adkaynaysaaye ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaun waa isku mid aad tidhaahdo sawaaun waa isku mid calayhim ayaga korkooda waa isugu mid aandartahum udigtayaa am lam tundirhum umaa digina laa yuminuun saasaad hum laa yuminuun khatama allahu alla wuxuu xidhay calaa quluubihim qalbiyadooda ayuu alla xidhay wax galaya iyo wax ka soo baxayaa midna ma jiro haddii khatmiga la yidhaah khatama allahu alla wuxuu xidhay calaa quluubihim buu xidhay wa calaa samcihim maqalkoodana ilaahay wuu xidhay halkaasi ayaad joogsanaysaa وعalىa absaarihim ishaawa ishaawadaa dambaa mubtadiyo muahara ma og tahay wacalaa absaarihim aragooda dushiisana waxa ah ishaawa daboolo ayaa saaran baa rabbi wacalaa absaarihim aragyadooda dushoodana waxa ah ishaawa daboolo calaa absaarihim kaasaa khabara walahum waxay leeyihiin cadaab cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo cadiim way wa min annaasi dadkii waxaa ka ah waa minta tabciidiyadii wey wa min annaasi dadka waxaa kamida man duul baa kamid ah yaquulu yidhaahda aamanaa waanu rumaynay billaahi alla ayaanu rumaynay wa bilyawmi maalintii ayaanu rumaynay alaakhiri dambe qaar baa saale waa kuwa munaafiqiinta ah baa ilaahay aayaadka kaga hadlay subxaanahu watacaala xaaladoodu ilaahay bayaaminayaayo nimankani iimaanna way muujinayaanoo way daahirsanayaan gaalnimona way qarsanayan wa min annaasi dadka waxaa kamid a manduud ayaa kamida yaquulu leh aamanaa waanu rumaynay billaahi alle iyo wa bilyawmi maalinta alaakhiri dambe wamaa hum may ahaanin bimu'miniin kuwa mu'miniina may ahaanin baa ilaahay yihi subxaanahu watacaala yukhaadicuuna allaha alle ayay khiyaamaynayaan macnaha iyaga ayay aragtidoodu la tahay inay alla ka dhuuman karaan khadaaca wax qarin baa la yidhaha yuqaadicuuna allaha alla ayay khiyaameynay iyo waladiina kuwa aamanuu an la rumeeyey wamaa yakdacuuna mana khiyaamaynayaan ilaa anfusahum lafahoda mooyaane wamaa yashcuruun mase dareensana oo ma oga wamaa yashcuruun ma oga khiyaamadoodan iyo khidaacay la yimaadeen dhibaatadiisu inay iyaga soo gaadhayso marka waa munaafiqiin weeye nifaaqana wax maxaa la yidhaahdaa nifaaqa waxaa la yidhahdaa idhaaru lkhayri wa israaru shar waxaa la yidhahdaa qofku inuu dadkana khayr tuso inuu leeyahay amba khayr samaynayo sharna uu qarsanayo marka nifaaqu uu qaysamaayo anwaac buu leeyahy mid waxaa la yidhahdaa ictiqaadi baa la yidhahdaayo waa munaafaqnimo qofka caqiidadiisa haysata waa tasaaxiibkeedu uu ku waarayo naarta midna waxaa la yidhahdaa nifaaqa camaliga ah baa la yidhahdaayo waa min akbari dunuub weeye waayo qofka munaafiqa ah qawlkiisa iyo ficilkiisa ayaa iskhilaafsan sirtiisa iyo waxuu dadka u sheegayaana way iskhilaafsan yihiin ma arkaysa marka aayadani dee inkastoo waa madani wey marka waa suura madaniya waayo waktigii maka iyaga ma jirin nifaaqan bale kaana khilaafa ma iska cadaysanaya gaalnimadooda iyo shirkigoodaba ma arkaysa sidaa daraaddeed baa ilaahay subxaanahu watacaala dadka wuxuu tusay oo ku baraarujiyey sifaatka ay munaafiqiintu leeyihiin si aan loogu daganin allah wuxuu yihi subxaanahu fii quluubihim qalbiyadooda waxaa ku jira fii quluubihim quluubtooda waxaa ku sugan marad cudur baa ku sugan waa maradigu shaki wey shaki baa ku jira fii quluubihim waxaa ku sugan marad baa ku sugan fasaada wuxuu u kordhiyey hum ayaga allahu alle wuxuu u siyaadiyey marada cudur baa alle u siyaadiyey subxaanahu wa tacaala nifaaq kale markay xumaan la yimaadeen ba alle cudur u siyaadiyey wy waa maradun fi diin baa la ee maaha mid ay jid ahaan ay u bukaan si kale aynu u tarkiibin karaayo fii quluubihim waxaa ku sugan marad cudur baa ku jira fasaadahum allahu alla ha u siyaadiyo waa ducaau calayhi markaa fasaadahum allahu alla ha u siyaadiyo marada shaki iyo cudur alla ha u siyaadiyo walahum waxay leeyihiin oo u sugnaaday cadaabun cadaab bay leeyihiin cadiibkaasoo aliim ay mu'lam culimada qaar sidaasay leeyihiinoo faciilkani bimacnaa mufcal weeye cadaabka laftiisa ayaaba la xanuujiyey iskadaa ka lagu cadaabi doone e waa cadaab laftiisa la xanuujiyey ayay leeyihiin walahum waxay leeyihiin cadaab cadaab bay leeyihiin cadiibka cadaabkaasoo ka sife aliimun ay mu'lamun la xanuujiyey cadaab isagaba la xanuujiyey waxaad garanaysaa inay ka sii daran tahay iyagana siduu u xanuujin doono maxay cadaabkaa ku muteen bima kaanuu yakdibuun ay bikadibihim beentooda ay yidhaahdeen imaan baanu la nimin iyagoon la iman baadani waa maragtay waa sababiya maadanna masderiya la yidhaahdaa marka inaga qiraa'adan imika inoo taala ilan bima kanuu yukadibuunana waa la akriyaa bima kanuu yukadibuuna haddii la akriyo waa bisababi takdiibihim beeninta ay beeniyeen xaqa ay beeniyeen bay taa ku yeesheen amaba bima kanuu yakdibuun ay bisababi kawnihim kaadibiin ahaanshahooda ay ahaayeen kuwa beenaalayaal ah oo macnaa ay ku been sheegayaan iimaankan ay sheegteen ayagoon iimaankan aan lahayn waidaa qiila marka lagu yidhaahdo waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum ayaga marka lagu yidhaah laa tufsiduu ha fasahaadinina fi lardi arlada ha fasahaadinina qaaluu waxay yidhaahdaan inamaa naxnu anagu waxaanu nahay uun muslixuun kuwa arlada ilaahay hagaajinayo oo islaaxinay arlada ilaahay laba waxyaabood bay ku fasahaadaa macaasida iyo macaasida oo la isfaro samaynta macaasida iyo macaasida farideed waidaa qiila marka la yidhaah lahum ayaga lagu laa tufsiduu hafasahaadinina fi lardi arlada hafasahaadinina qaaluu waxay yidhahdaan inamaa naxnu annagu waxaanu nahay muslixuun kuwa hagaajinaya arlada ilaahay oon fasahaadinaynin baanu nahay alaa hooy waxaa la yidhahdaa daatu tanbiih baa la yidhahdaa murakabna maaha waa iska basiida alaa baraarug weeye hooy bay ka dhigan tahay alaa hooy hadda inahum ayagu hum ayagunba almufsiduun ah inabaa la keenay adaada tanbiihna waa lala yimi humna waa damiir lfasli almufsiduuna khabarkiina waa mucaraf waxaad garanaysaa fasaadka asalkiisuba inay iyaga yihiin alaa hoy inahum ayagu hum ayaguba almufsiduun kuwa arlada ilaahay fasahaadinaya ah walaakin laa yashcuruun ha yeeshe ee ma oga oo ma daraysana macnaha shaygana ay islaaxa u arkayaan ayaaba fasaadka laftiisa ah laakiin jaahilnimo ay ku sugan yihiin daraaddeed ayaanay danansanayn waxaanay samaynayaan inuu fasaad u yahay waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum ayaga aaminuu rumeeya kamaa aamana kaafkani fi maxalu nasb waa nactu limasdarin maxduuf weeyi tarkiibka si fudud isu saaro waxaa tidhaa waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum ayaga aaminuu rumeeya iimaanan rumayn rumayntaasoo kamaa aamana annaasu ay ka iimaani annaasi dadka rumayntooda la mida qaaluu waxay idhaahdaan anu'minu ma waxaanu rumaynaynaa kamaa aamana sufuhaau siday u rumeeyeen kuwa liita ee wax magaratada ahi waidaa qiila lahum marka lagu yidhaha aaminuu rumeeya iimaanan rumayn rumayntaasoo kamaa aamana annaasu ay ka iimaani nnaasi ka iimaani nnaasi dadka iimaankooda oo kale amba rumayntooda oo kale ah qaaluu waxay yidhahdaan nu'minu ma waxaanu u rumaynaynaa kamaa aamana sufuhaa ay ka iimaani sufuhaa miyaanu u rumaynaa alaa hoy inahum ayagu hum sufuhaau iyagunba a kuwa wax magarata ah walaakin laa yaclamuun ha yeeshe ee ma dareensana waidaa laquu markay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa alla ayaanu rumaynay oo iimaan baanu leenahay waidaa khalow markay u kicitimaan ilaa shayaadiinihim khalaa ficilkan la yidhaahdo maanta ilaah baa lagu xidhay uu ku tacadiyaya macnaha ficilkan uu xambaarsan yahayo idan sarafuu buu noqonaya waidaa khalow markay u gaar noqdaan ilaa shay markay u kicitimaan ilaa shayaaiinihim shayaadiintooda markay xaggooda u kici bimacnaa shayaadiinta waxaa loola jeedaa waa kuwii madaxdooda ahaa weeye markaa khalowna bimacnaa insarafuu weeye ilaadaad ku garanaysaa ma og tahay waidaa khalow markay u kici ilaa shayaadiinihim xagga shayaadiintooda kuwoodii xukumayay ahlu sharka ahaa qaaluu waxay yidhaahdaan innaa anagu macakum idinka ayuun baanu nahay kuwo idinla jira markay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa alla ayaanu rumaynay oo iimaan baanu leenahay waidaa khalow markay u kicitimaan ilaa shayaadiinihim khalaa ficilka la yidhaahdo maanta ilaah baa lagu xidhay uu ku tacadiyaya macnaha ficilkanuu xambaarsan yahayo sarafuu buu noqonaya waidaa khalow markay u gaar noqdaan ilaa shay markay u kicitimaan ilaa shayaaiinihim shayaadiintooda markay xaggooda ukici timaan bimacnaa shayaadiinta waxaa loola jeedaa waa kuwii madaxdooda ahaa weeye markaa khalowna bimacnaa insarafuu weeye ilaadaad ku garanaysaa ma og tahay waidaa khalow markay ukici timaan ilaa shayaadiinihim xagga shayaadiintooda kuwoodii xukumayay ahlu sharka ahaa qaaluu waxay yidhaahdaan innaa anagu macakum idinka ayuun baanu nahay kuwo idinla jira inamaa naxnu annagu waxaanu ahayn markaanu islaamka sheeganaynay mustaahsi'uuna kuwa iska dheeldheela allahu alle ayaa yastahzi'u ku dheeldheeli doona bihim ayaga istisaasoo lama iman alle ayaa ku dheeldheeli doona subxaanahu wa tacaala oo waxyaa dheeldheelidda ilaahay uu ku dheeldheeli doono waxaaba kamid ah maalinta munaafiqiinta la marayo yowmalqiyaama la taagan yahay ee munaafiqiinta kuwooda lab iyo kuwooda dhadigba ay yidhaahdaan dadka induruuna naktabis min nuurikum ayaa la odhan doonaa noqda oo xagga dambe balka doona nuurkiini nuur ay leeyihiinna ma jirin allahu alle ayaa yastaasi uu ku dheeldheeli doonaa bihim ayaga ma arkaysaa wayamudduhum alla maaragtay wuxuu kaga tegi subxaanahu ugu kaadin doonaa fii duqyaanihim lunsanaantooda ay lunsan yihiin ma arkaysa amba wuxuu u siyaadin doonaa naf iyo maal buu alla u siyaadin doonaa fii duqyaanihim ayaguyacmahoon xaalay yihiin kuwa wareersan oo aan xaq ku taagnayn oo maaragtay jiha walba kuwa ujeedada ah yacmahoon xaalay yihiin kuwa wareersan oo maaragtay xayaaro ah oo aan helaynin meel ay uga baxaan lunsanaantana ay lunsan yihiin ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeye ishtaraw iibsaday addalaala baadinnimada kuwa soo iibsaday weeye bilhudaa hanuunkii kusoo iibsaday ee hanuunkii ka tegey bacda waxaa la gelayaa shayga laga dhaqaaqo wey hanuunkiibay ka tegeenoo waxay soo qaateen baadinnimo ulaa'ika duulkaasi alladiina kuwa weeye ishtaraw adalaala baadinimada soo iibsaday ee soo qaatay bilhudaa kusoo iibsada ee ka yimi hanuunkii eeshilimaday suuqa kaga yimaadeen hanuunkoodii noqday famaa rabixat may faa'iidin tijaaratuhum ganacsigoodaasi ma faa'iidin wamaa kaanuu manay ahaanin muhtadiin kuwa hanuunsanna may ahaanin baa la yidhi subxaana wa tacaala hanuunkii bay ka leexdeen baa ilaahay leeyahy subxana wa tacaala baadinimo ayay soo qaateen mathaluhum tusaale ayuu haddaba rabbi inaga siinay mathaluhum maelka waxa la yidhaahdaa jamacna waxaa laguna jamciyaa amhaal baa la yidhaahdaa maelku waa tusaalayn weeye ilaahay wuxuu inoogu tusaale inoo siiyey nimankani marka ay sheeganayeen islaamka ee iimaanka ay daahirsanayeen ila gaalnimo iyo xumaan bay ka dambaysiiyeene inay ahaayeen niman iftiin u baxay oo u bidhaamay markay iimaankii ay ka noqdeenna waxaa ku dhaceen maaragtay madow iyo lunsanaan ka baxayn markaa masalkan balday mathaluhum kuwan sifadu amba tilmaantoodu ka mathali ladii kii sifadiisa oo kale wey istawqada ay awqada siinka iyo taaduba silo wey mathaluhum kuwan sifadoodu amba tilmaantooduba ka mathali ladii kii sifadiisa oo kale weeye istawqada shiday naara dab shitay falamaa markii adaa'at ay ifisay maa ayuladii kii markay iftiimisay xawlahu isaga hareerihiisa ahaa amba maadaba sila ka dhigo falammaa markii adaa'at ay iftiimisay naartu maa xawlahu ay xawlahu hareerihiisa markay iftiimisay dahaba allahu waa jawaabta lamaadee dahaba allaahu alla la tegay binuurihim nuurkoodii baa laka qaaday subxaanahu wa tacaala oo watarakahum rabbi kaga tegay fii dulumaat madowya dhexdood laa yubsiruun xaal aanay waxba arkaynin laa yubsiruun xaala kownihim maaragtay aanay wax alla waxay arkayaanba aanay jirin maselkan waxaa ilaahay uu ku shabahay markay baadinimada hanuunkii kusoo iibsadeen ilaan basiiray hanuunkii bay ka yimaadeen markaasay soo qaateen indhala'aan waa sida qof markuu dab shiday ee dabkii uu ku intifaacay bidix iyo midigba wixii ka xigay markuu arkay baqihii uu ka ba'ay isagoo xaaladaa ku sugan mar qura uun dabkii dam yidhi dabeeta hareerihiisoo dhan uu dareemay maaragtay madowgan ku xeeran oo wax alla wuxuu arkayaa aanay jirin sidaasi oo kale ayay ka dhigan yihiin ah, summun ay hum ayagu summun kuwa dhagaala weeye macnaa kuma intifaacayaanoo dhegihii baanay ku intifaacay ilaan dhagaha waxbay maqlayaan nimankani laakiin maqalka waxaa loo jeedaa maqal wax u taraya ma aha ma arkaysaa <clears throat> allah wuxuu leeyahay hum ayagu qadar mubtadaynu qadariye summun kuwa dhagaala weeye bukmun kuwa afla weeye oon xaqa ku dhawaaqin cumyun waa kuwa indhala oon xaqaba arag fa hum ayagu laa yarjicuun ma soo noqon doonaan baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala kuwa tegay weeye oo gaalnimo ku fogaadayo gaalnimadaaba aan ka soo noqonin aw ka kasayibin awdani bimacnaa wow way noqotaa ma arkaysaa labada masal kolba kii aad doontaad siin kari culimada qaar waxay leeyihiin maya masalkan dambe waxa uu ku saabsan yahay ma arkaysaa ilaahay waxyigan uu rasuulkiisa kusoo dejiyey ayaaba noocanba iska ahaa oo maaragtay sayibkan madarkan waxaa lagu tilmaamayaa maaragtay waxyigii rasuulku uu la yimi iyo cilmigu uu siday iyo dadku siday ugu kala duwan yihiin aw anbase mathaluhum baad qadaraysaa kuwan tilmaantoodu ka sayibin sida roob oo kale weeye ka sayib sida roob oo kale weeye roobkaasoo min asamaa samada xaggeeda ka ahday samada xaggeeda ka shubay kaasoo fiihi ay ku sugan tahay dhulumaat madowyo oo isagu madowyo ma laha laakiin waa shakiga munaafiqiinta ku jira ee ay ka shakisan yihiin wacdigan weeye waa maaragtay waxyigan weeye fiihi uu ku sugan yahay dulimaat madowyo wa fii xaali dulimaat waa shukuugta iyo kufriga iyo nifaaqa ay la imanayaan wa racdun uu ku sugan yahay onkud ma arkaysa racdigu malagna uu yahay sida rasuulka ka ansaxay salawaatu llahi wasalaamu wa racdun uu ku sugan yahay onkud quluubta waxyaabaha lula oo masalan qur-aanku waxyaabahan uu xambaarsan yahay ee sawaajirta ee dadka wax ka reebaya waciidka adag ah iyo ciqaabka uu yagu hayo ayaa sida racdigaas oo kale amuugtay waa barqun uu ku sugan yahay laac ilan waxyiga iftiin buu wadaa marka waxbay ku arkayaan uu ku sugan yahay oo kale yajcaluuna istinaaf wey yajcaluuna waxa yeelaan macnaa waxay ka dhigantay kaasoo kale hadduu hayo siday yihiin aw ka sayimin aw ka asxaabi sayimin sida qola roob hayo oo kale ayay la mid yihiin sayibkaasoo min asamaa kaasoo fiihi uu ku sugan yahay dulimaat madowyo iyo wa racdun wa barq iyo hilaac yajcaluuna waxay yeelaan asaabicahum faraha caaradooda yajcaluun markayna farahun baa geli kara dhaga caarada yajcaluuna waxay yeelaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhagaha ayay faraha geliyaan marka danabka iyo hanqarhkaasi u dhacayo bimacnaa marka waxyu soo degayo ma dhagaysan karaan oo ma qaadan karaan wey maxay dhagaha faraha u gelinayaan min asawaaciqi danabka daraadii ay liajli sawaaciq waa jamcu saaciqa min asawaaciq danabka daraadii bay dhagaha faraha u geliyaan iyo maxay kale xadara almowt waa mafcuul lahu isaga laftigiisu xadara almowt geerida ka baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed ayay sidaa u yeelaan xadara almowt geerida amba mowtka ka baqashadii dartii bay sidaa u yeelaan wallaahu allana muxiid kii koobay weeye amba kii halaagi weeye bilkaafiriina kuwa kufreeyay gaaloobay yakaadu wuxuu ku dhowaadaa albarqu hilaacu wuxuu sigaa yakdafu inuu dhufto absaarahum aragooda inuu dhufto ila nimanka basiiradoodii baa jiricsan waa daciifa markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaacaas waxyigan iyo nuurkani marka uu soo degay wuxuu ku dhawaadaa inuu damsiyo uu baabiyaba ma og tahay ile nimankani mar iimaan bay muujisanayeen waxoogaa istinaasa bay helayeen waxoogaa bay mararka qaarkood intaasay ku soconayeen kadibna kufri iyo gaalnimo iyo nifaaq bay ku masaxayaan yakaadu wuxuu ku dhawaadaa albarqu hilaacu wuxuu sigaa yakdafu inuu dhufto absaarahum inuu dhufto kullamaa mar alla marka adaaa uu u iftiimiyo amba adaaa uu u iftiimo sidaa adaaa uu iftiimiyo lahum ayaga mashaw way socdaan fiihi waxay ku socdaan iftiinkaasay ku socdaan markay qaarkood waxoogaa mashaw fiih way ku socdaan oo dee waxyaaba fara badan bay ku helayeenoo dadka ahluliimaanka waa laga ilaalinayeeo way iskuursanayeenoo dee haniimo haddii la helo haniimaday wax ka helayeeno intaba moogta idaa adlama markuu madoobaado calayhim korkooda markuu ku madoobaadana qaamuu way istaagaan oo way joogsadaan qolyaha noocaas oo kale ayuun bay la mid yihiin xaaladadoodii kalay walaw shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa maxay had iyo jeerale mafcuulka shaaa waa xadfan yahay walaw shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa an yadhaba inuu la tago maqalkooda iyo araggoodaba la dahaba waa uu la tegi lahaa bisamcihim buu ka qaadi lahaa iyo wa absaarihim intaba uu ka masixi lahaa ina allaha alla calaa kulli shay shay walba allaha kala weeye subxaana yaa ayuha nnaasu dadow yaa ayuha ayudaasaa munaadihii ma og tahay waa litambiih yaa ayuha kaagani annaasu dadka ahaw ucbudu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda aladii rabbiga khalaqakum idinka idin abuuray waladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka idinka horreeyey allaha abuuray caabuda lacalakum tattaquun ay likay tattaquu sidaada looga baqataan subxaanahu wa tacaala rabbigiin caabuda alladii rabbiga caabuda jacala yeelay amba jacala ay khalaqa abuuray lakum idinka daraaddiin u abuuray alarda arlada idin abuuray firaashaa xaala kawnihi firaashaa xaal ay tahay gogol allaha idin abuuray amba aladii allaha caabuda jacala ka yeelay lakum ay liajlikum idinka daraadiin uga yeelay alarda arlada uga yeelay firaashaa markaa mafcuul aynu ka dhigno alladii allaha caabuda jacala ay khalaqa abuuray lakum liajlikum idinka daraadiin u abuuray alarda arlada u abuuray firaasha marka arlada ka xaale xaala kawnihaa firaasha xaal ay tahay firaash amba gogol amba aladii allaha caabuda jacala ka yeelay lakum ay liajlikum idinka daraadiin uga yeelay alarda arlada idinka yeelay firaasha gogol wasamaa samadana idinka dhigay binaaa saqaf amba dhismo binaaa idinka dhigay wa anzala dejiyey min asamaa samada xaggeeda idinka soo dejiyey maa biyo idinka soo dejiyey ee fa akhraja soo saaray bihi ay bilmaa'i biyihii kusoo saaray min athamaraati midhaha xaggooda kaga soo saaray risqan ay marsuuqan lakum mid idinka laydinku arsaaqo risqan ay marsuuqan lakum mid idinka laydinku arsaaqo faakhraja soo saaray bihi ay bilmaa'i biyihii kusoo saaray min athamaraati liibtidaa lgaaya min athamaraat midhaha xaggooda kaga soo saaray risqa ay marsuuqa wax la arsaa laydinku arsaaqa lakum idinka falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi alla ha u yeelina andaadaa kuwa aada la sintaan amba u dhigmaan alandaad waa jamcu niddin waa shay la mid ah weeye andaadaa kuwa aada barbar dhigtaan amba aada la sintaan walxaal antum aad idinku taclamuun kuwa ogsoon aad tihiin rabbi inaanu lahayn walxaal antum taclamuun xaal kuwa ogsoon oo way ogaayeen inaanu ilaahay lahayn subxaana wa tacaala kuwa u dhigma ilaah waa ogaada saasoo ogaayeen ahlu xataa horena way ogaayeen dee inta kalena hadalkooda badda wain kuntum haddaa tihiin fii rayb shaki kuwii kaga sugan haddaad ahaateen wain kuntum haddaad ahaateen fii rayb shaki kuwii kaga sugan mimaa kii xaggii haddii aad ka shakisan tihiin nazalnaa aanu ku soo daadajinnay calaa cabdinaa addoonka iyaga kaanu ku soo daadajinnay haddaad ka shakisan tihiin fa'tuu la kaalaya bisuura bal suurad la kaalaya suuraddaasoo min milihi ay milihi isaga oo kale ah bal suurad keliya keena marka waxaad garanaysaa suuradda dheere albaqar oo kale ah iyo taa walcasri oo kale inay isku mid yihiin marnaba inaan la iman karin wain kuntum haddaa ahaateen fii raib shaki kuwii kaga sugan haddii aad ka shakisan tihiin mima kii haddii aad ka shakisan tihiin nazalna tadciifku wuxuu keenayaa maarag takiir aanu kusoo daadajinay calaa cabdina addoonka iyagan muxameda faatuu lakaalaya bisuura war suurad lakaalaya min milihi isagoo kala wadcu u yeedha shuhadaakum u yeedha bal kuwa sooxa kuwa aad u yeedhi kartaan shuhadaakum kuwa aad kaalmaysataan u yeedha kuwa idin yimaada min duuni illahi u yeedha in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa ku run sheegay inaad la iman kartaan fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa samaynin walan tafcaluu maba samayn doontaane jublada muctaridaa la yidhaahdaayo jawaab iyadu maaragtay fataqudani jawaabta fain lam tafcaluu bay noqonaysaa fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa samayn walan tafcaluu maba samayn doontaane oo suurad keliyaba lama iman doontaane fattaquu iska ilaaliya annaara ka baqa allatii naartaasoo waquuduhaa shidaalkeeduba waquud oo waxa lagu shidayo waa shidaalka waquuduhaa shidaalkeeduba annaas dadka uu yahay iyo walxijaara dhagxaanta dad iyo dhagdad un lagu shiday marka xijaaradayni maxay yihiin maqaar ilaahay naarta shidaal uga dhigaya culimada qaarkood waxay qabaan inay qaarkood baa yihiin dhagxaantay caabudi jireen uciddat taasoo loo diyaariyey lilkaafiriin marka uciddat waa naartii lilkaafiriina loo diyaariyey a'imatu sunna waxay u daliishadaan aayadan inay naarta laftigeeda makhluuq ay tahay oo haddaa mid jirtaba ay tahay <clears throat> allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wabashiruu bishaaree nebiyaw aladiina kuwa u bishaaree aamanuu alla rumeeyey wabashir ugu bishaaree leh aladiina kuwa waxaad ugu bishaaraysaa aamanuu alla rumeeyey waa iimaan habboon iimaanku maaragtay <clears throat> iimaan la yimi wacamiluu falay asaalixaati camalada wanaagsan ee saalixa waxaad ugu bishaaraysaa ana lahum ay biana lahum ayaga inay u sugnaatay jannaat inay u sugnaadeen tajri ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru tagog ay qulqulayaan kullamaa mar alla marka rusiquu la arsaaqo laga rusiquu laga arsaaqo iyaga minhaa jannada xaggeeda min samara midha xaggood risqaa marka laga arsaaqo ee marsuuqa qaaluu waxay yidhaahdaan haadaa kani alladii kii weeye rusiqnaana lagu arsaaqay min qablu hadda horteed xagga midabka ayay ula jeedaan walxaal bay sidaa yidhaahdaan uutuu la siiyey bihi risiqaaba la siiyey walxaal qad uutuu la siiyey bihi ka mutashaabiha xaala kawnihi mutashaabiha xaaluu yahay kaasi kii isu wada eega isshabahaya yani xagga midabka laayanloonka iyo aragtida ayuu iska shabahayaaye dhadhanka aan iska shabahaynin walahum waxay leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda waxay ku leeyihiin aswaaja haween bay ku leeyihiin lamaanayaal mudahara la dahiray weeye mudahara la dahiray bay ku leeyihiin wahum ayagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waariduuna wey wax kastaba way ka dahiran yihiin oo bini aadam ku dhibsado oo la ina allaha alle subxaanahu watacaala laa yastaxyii kama xishoodo sidaasaad iska odhanaysa laa yastaxyii kama xishoodo an yadriba rabbi inuu caddeeyo amba uu sheego mathala tusaale rabbi inuu sheego ma wax uun inuu sheego ibhaamiya weeye ma wax uun inuu sheego waxaasoo bacuuda kaneeco inuu tusaale wax lagu qaato rabbi ka dhigo iyo famaa fawqaha waxyada kasii sarreeyo kasii weynba amba famaa fawqaha iyada wax kasii liitan marka tarkiibkan dhowr siyaabood baynu isu saari mar wuxuu iska noqonayaa maadu hunaadan litaqliil baa la yidhaahdaa markaa bacuudada waxa lagu nasbiyey waa bedel bay noqonaysaayo waxaad odhanaysaa ina allaha alle laa yastaxyii kama xishooda an yadriba inuu caddeeyo maalan ma tusaale uun inuu rabbi caddeeyo ka bedel bacuuda rabbi inuu sheegaanba u caddeeyo iyo famaa fawqaha maada sile ayaynu ka dhigi kariyo waxaynu odhan ina allaha alle laa yastaxyii kama xishoodo an yadriba inuu ka yeelo bacuudatan janeeco rabbi inuu ka yeelo masalan maa masal rabbi inuu ka yeelo tusaale iyo famaa fawqahaa iyada wax ka sii liitaba amba wax ka sii liita amaba kaba sarreeyaba oo markii hore maada waay waxay noqon kartahay oo kale nakiratun mawsuufa bay noqon kartahay oo waxaad odhan kartaa ina allaha lilah yastaxyii kama xishoodo an yadriba inuu ka yeelo maalan tusaale rabbi inuu ka yeelo maa shay inuu rabbi ka yeelo shaygaasoo bacuuda ah kareeco iyo famaa fawqahaa waxa iyada ka sii liitaba fa ama aladiina kuwa aamanuu alla ru fayaclamuun way ogsoon yihiin annahum masalkaa alla sheegay alxaqu xaq inuu yahay oo min rabbihim xagga rabbigood ka yimi ilaa nimankan mushrikiintii waxay dafireen oy diidanaayeen ilaahay markuu tusaalayaasha ka dhigay matalan dee kaneecada duqsiga oo kale iyo caarada oo kale iyo waxyaabahaas oo kale ayay yidhaahdeen waxaan ilaahay maaragtay dadka wax ku dhacsiinayaa maxay tahay markaasaa ilaahay leeyahay wax kastuu rabbi xaqa uu ku caddaynayo waa uu sheegayaa weeyo kama xishoodo fayaclamuuna waxay ogsoonay anahu alxaq inuu yahay min rabbihim waama aladiina kuwase kafaruu gaaloobay fayaquuluuna waxay odhan maadaa maxay buu araada allahu alla ula jeedaa bi haadaa kan mathalaa xagga mathalka waa tamyiis weeye amba maa maxay buu yahay daa ay ayu ladii kaasi si aan idhaahno oo maadaa inuu ismi keliya ka dhigna inuu kala tuurno maa maxay buu yahay daa ayu ladii kaasi araada allahu ula jeedaa rabbi hadakan maala xagga maelka amba maadaa maxaybu araada allahu alla ula jeedaa bihada kan maala xagga tusaalaynta rabi muxuu uga jeedaa yudilu wuu ku lumiyaa alle bihi maelkaa uu yeelay kaiira in badan baa alle ku lumiya wayahdi wuxuu ku hanuuniyaayo xaqnimadiisa rumeeya bihi maelkaasi kaiira in badan wamaa yudilu kuma lumiya alle bihi maelkaa ila alfasiqiin kuwa baxay ee faasiqiintaa mooyaane cid kale alfaasiqiin waxaa lagu nasbiyey mafcuul wey wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin aladiina faasiqiintaaso yanquduuna jabiya cahd allahi ilaahay axdigiisa jabiya min bacdi miihaaqihi adkayntiisa dabadii intii la adkeeyay dabadii jabiya wayaqdacuuna gooya oo jara maa ay kiina gooya amara allahu alla uu faray bihi maagaba an yuusala in la xidhiidhiyo wax kastoo ilaahay xidhiidhiyana way gooyaan hadday cibaadadiisa tahay hadday qaraabo tahay hadday xuquuq kalena tahay aladiina faasiqiintaasoo yanquduuna jabiya amba buriya cahd allahi ilaahay axdigiisa buriya min bacdi miithaaqi axdiga adkayntiisa dabad waa la adkeeyey oo wayaqdacuuna jara goynaya maa kiina gooya amara allahu alla uu faray bihi maagaba an yuusala in la xidhiidhiyo oo wayufsiduuna fasahaadiya fi lardi arlada fasahaadiya waa kuwa kuwa alla lumiye faasiqiinta ahi ulaa'ika kuwaasi hum ayaga alkhaasiruuna kuwii khasaaroobay ah kayfa takfuruun kayfa sideeba takfuruuna aada ugu kufridaan billaah alla side ayaad ugu gaalowdaan waa arrin kayfa sideebaa takfuruuna aada ugu kufrideen billaahi alle walxaal qad kuntum aada ahaydeen amwaataa kuwa dhintay oo mayd ah oo faaxyaakum alla uu idin soo nooleeyey ila idinkoo jirin baa ilaahay berri ina noolaynayaa ma ogtay qaaraan maanta noolayn baa beri noolaan doona kayfa waa nolosha hore wa dhimashadana waa jiritaankee intaynaan imanin weeyaan oo allaba ina abuurin kayfa takfuruun sidee ayaad ugu kufriyaysaan billah walxaal qad qadar markaa qad kuntum aad ahaydeen amwaataa kuwa dhintay kuwa aan jirinba amwaata aad ahaydeen kuwa aan jirin oo fa axyaakum alla uu idin nooleeyey uma haddana yumiitukum alla idin diri doono uma yuxyiikum dabadeedna uu idin soo noolayn doono nolosha dambe uma ilay dabadeed alla xaggiisa un turjacuuna la idin celin doono sidee ayaad ugu kufridaan ilaahay xaq uguma lihdin maaragtay gaalnimada noocaas huwa alle alladii midka weeye khalaqa abuuray lakum idinka daraadiin ay liajlikum idinka dartiin u abuuray maa fi lardi arlada waxa ku sugan oo dhan jamiica xaal yahay oo halka laga istimbaado qaacidada tidhaahda alaslu fi lashyaai ibaaxa wa huwa alle aladii midka weeye khalaqa abuuray lakum ay liajlikum idinka idiin abuuray maa fi lardi arlada waxa ku sugan jamiica ay tahay culimada qaarkood waxay u dariishadeen ciidda oo la cunaa inay xaaraam tahay aaadkan ay ka istimbaadayaan oo dee darar iyo dhibaatay leedahay muxaram weeye uma istawaa rabbi wuxuu u kor noqday ila samaa samada xaggeeda culimada qaar baa waxay ka hadleen istawaa markuu ilaaga ku tacadiyo bimacnaa qasada inuu yahay rag sidaa ku fasirina waabay oo waad ku arkaysaa niman maaragtay ah, caqiidaa salafka aan lagu dacnihi karin oo rag haboona ah ayaa sidaa ku fasiray laakiin waxaan moodayay shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala istawaa bimacnaa ilaadan markuu ku tacadiyo cid tidhaahda bimacnaa qasado weeye ninka ibnu qutaybe la yidhaahdaa inuu ugu horreeye cid uga horraysayna inaanay jirinba ibnu jariir atabari wuxuu iskaga wadayaa inay tahay u istawaadani tii macruufka iska ahayd wey uma istawaa rabbi wuxuu u kor noqday ila asamaa samada xaggeed fasawaa ay fasayara baad ohan fasawaa wuxuu ka yeelay huna samaawaadkii alla wuxuu ka dhigay sabca samaawaat toddoba sama ayuu alla ka dhigay fasawaahunna rabbi wuxuu ka yeelay sabca samaawaati samaawaat toddoba buu rabbi ka yeelay wa huwa alla bikulli shay shay kasta caliim ilaaha ku id waagii qaala uu yidhi rabbuka rabbigaagu uu ku yidhi lilmalaa'ikati uu ku yidhi innii anigu jaacilun kii yeeli baan ahay fi lardi arlada waxaan yeeli doonaa ayaan ku abuuri doonaa khaliifa kuwa isaga hadha kuwa iskaga hadha oo qaarkoodba markay dhintaan qaar kale ay yimaadaan wadkur xus id waagii qaala uu yihi rabbuka rabbigaagu uu yihi lilmalaa'ikati uu ku yidhi inii anigu jaacilun kinyeeli baan ahay fi lardi arlada khaliifa kuwa iska dhaxla oo iskaga dambeeya oo qola markay tagto qolo kalebaa iman doonto ayaan yeeli qaaluu waxay yidhahdeen markaa malaa'igtii atajcalu ma waxaad yeeli doontaa fiiha arlada dhexdeeda allahuma waxaad ku abuuri doontaa man maqaar baad yeeli doontaa yufsidu fasahaadiya fiiha arlada fasahaadiya oo wayasfiku daadiya addimaaca dhiiggana daadiya ma kuwaasaad ku abuuri doontaa halkay wax ka fahmeen wallahu aclam culamada qaarkood waxay leeyihiin khaliifadaasay ka fahmeenoo waa qaar iskaga dambaynayo jilba jiilka kale uu ka tegayo oo halkaasay ka laaxideen baa la leeyahay ma arkaysa marka ilaahay baa ku cilmilay siday maaragtay u ogaadeen wlcilmu cinda allah qaaluu waxay dhahdeen atajcalu ma waxaad yeeli fiiha arlada dhexdeeda man maduul baad yeelaysaa yufsidu fasahaadiya fiiha arlada fasahaadiya oo wayasfiku daadiya waa min baabi casl khaasi cala alcaam weeye fasaadku waa daadinta dhiguna addimaaa dhigaga daadiya walxaal miyaad kuwa abuuraysa naxnu anagu nusabixu aanu tasbiixsano oo adiga waxaan kuu cuntamin oo dhanba aanu kaa nasano bixamdika xaala kownina xaamidiin xaal nahay kuwa adiga ku ammaana oo mar kura ammaantaada aan ka suulin ay multabisiina baad odhanaysaa bixamdik xaal nahay kuwa had iyo jeer ku maran ammaantaada oo wanuqadisu xaal aanu ku dahirayno laka adiga ma arkaysa qaala rabbi wuxuu yidhi innii anigu aclamu waxaan ogsoonahay maa waxbaan ogahay laa taclamuun aydaan ogsoonayn war waxaydaan ogeyn baan ogsoonahay marka atajcalu fiiha man yufsid su-aasha noocanihi maxay malaa'igta ka tahay culimmadu waxay leeyihiin waa su'aalu listiclaami waistikshaafi can alxikma ujeeddada ilaahay u abuurayo bani aadamka amba khaliifkan ayay weydiiyeen marka waxay ujeedaanuun yaa rabbanaa ma alxikmatu fii khalqi haaulaa maxay tahay xikmadda rabbi ula jeedaa iyagooy ka mid yihiin qaarna la fasaadin doona oo dhiiga daadin doona ma haddii muraadku uu yahay cibaadadaada inaad u abuurayso inay ku caabudaan de waanu ku caabudaynaa fanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu laka ay nusali laka maaragtay walaa yasiru mina shayun min dalik mar saas oo kale ka dhigantay markaasaa ilaahay yidhi ini aclamu maa laa taclamuun anagu waxaan ogsoonayn waxaydaan ogsoonayn ayaan ogahay baa rabbi yidhi subxaanahu alla wuxuu yidhi wacallama rabbi wuxuu baray aadama aadam wuxuu baray abuur ilaahay aadam marka wacallama wuxuu baray aadama alle wuxuu baray nebi aadam wuxuu baray alasmaaa magacyada shay kasta iyo magacyadiisuu baray shay walba waxa la yidhaahdo kullaha dhammaanteed ba ayuu ilaahay baray subxaana wa ashrafu aadam uu leeyahay uma dabadeed carada wuxuu u bandhigay hum magacyadii iyo wixii lagu magacaabi jirayba waa ismiga iyo musamihiiba oo caradahum baa la yidhi ma ogta waa ashyaadii uma dabadeed carada alle wuxuu u bandhigay hum ashyaadii magacyadooda aadamuu baray cala almalaa'ika malaa'igtii buu u bandhigay waa ashyaadii ashyaadii aadam magacyaday lahaayeen baray ayaa ashyaada laftoodii buu malaa'igtii u bandhigay faqaala markaa alle wuxuu yidhi ambiuunii ii sheega amba iga warama biasmaa'i haaulaa kuwan magacyadooda ii sheega ambiuunii ii sheega amba iga warama biasmaa'i haaulaa kuwan magacyadooda ii sheega in kuntum haddaad tihiin saadiqiin kuwa kuru sheegaya maaragtay arrintaad tidhaahdeen qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtu subxaanaka ilaahay ow hufnaantaada aada waxunba ka nasahan tahay ayaanu ku nasahaynaaye subxaanaka ilaahay ow nasahnaantaada xumaan oo ba aad ka nasahan tahaye laa cilma lanaa annaga cilmi noomaba ahaanin ilaa maa kii mooyaane callamtanaa aadna bartay subxaanaka hadee jeera masderku macnaha waxaa loo jeedaa ismigan ilaahay waxaanu ka nusabbixu subxaanaka macnaa nasahnaantaada aada xumaan oo dhan ka hufan tahay baanu kaa hufaynaa xumaantaan baanu kaa nasahaynaahay laa cilma lanaa annaga noomaba sugnaanin ilaa maa kii mooyaane callamtanaa aadna bartay inaka adigu anta alcaliim allaha cilmiga badan baa tahay alxakiim ee xukun iyo xikmadba u saaxiiba qaala wuxuu yihi alla marka yaa aadamu aadamow ambi uga waran hum ayaga malaa'igtan biasmaa'ihim ay biasmaa'i haaulaa qaala rabbi wuxuu yihi yaa aadamu ambi u sheeg hum malaa'igta biasmaa'ihim ay biasmaa'i haaulaa kuwaa magacyadooda u sheeg markaasuu aadamna uu sheegay waa la gaabiyey waa uu sheegay falamaa markii anba'a uu sheegay aadam hum malaa'igta markuu u sheegay biasmaa'ihim magacyadii waxyaabahay garan waayeen markuu aadam uga warramay malaa'igtii qaala alle wuxuu yidhi alam aqul lakum miyaanan idinku odhanin innii anigu aclamu waxaan ogsoonahay hayba asamaawaat saadka waxa ku maqan iyo walarda arlada waxa ku qarsoon waaclamu waan ogsoonahay miyaanan idinku odhanin maa tubduuna waa c d gii koobaad ee tafsiirka qur'aanka kariimka ah oo soo jeedinaya sheekh cusmaan cali xusein waxaanu ka bilaabmayaa suuratu faatixa